أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartanaad ee suuratu lbaqara ka mid ah casharkana wuxuu la bilaabmayaa reer bani israa'iil iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ugu nicmeeyey iyo daacadii iyo inay alle subxaanahu wa tacaala ay maqlaan awaamirtiisa fartoomaan wuxuu ka reebay ka haraan sida ay u seegeen iyo wixii markii dambena ay ku dambeeyeen markay awaamirta rabbi khilaafeen dhibaatadii ku dhacday dhowr siyaaloodba marka laga bilaabo aayaddan ilaa iyo juska sayaquulu sufahaau min annaas laga gaaro iyaga qisas qisadoodaa soconayso sida ay u soconaysana waxay tahay nicmooyinkii uu rabbi u galay ayaa la xusuusinayaa dunuubtooda iyo foolxumada ay nicmadaa ku qaabileen ayaa la sheegayaa iyagoo marka tarkiib iyo tarhiib ee lagala jeeda labadaas arrinba ayib marka alla wuxuu leeyahay yaa banii israa'iila reer israa- yaa bani israa'iila israa'iil wiilashiisow yacnii israa-iil waa nebiyullaahi yacquub marka ilmihii isaga ka farcan may unbaa loo jeedaa yaa banii israa'iila ree bani israa'iilow udkuruu xusa oo sheeg sheega nicmatii nicmadeyda xusa allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiina aan ku nicmeeyey wa awfuu dhammaystira oo oofiya bicahdii ballankayga oofiya uufi oofiye oo dhammaystire anigana bicahdikum idinka ballankii aan idiin qaaday ballankiinnii wa iyaaya aniga keligay farhabuu ka cabsada farhabuuni aniga iga cabsada waxaa lagu bilaabay marka waxaa loogu dhawaaqay aabbahood yacquub ay ka farcanmeen ayaa loogu dhawaaqay arrintaana isticdaaf iyo in iyaga ay wax ku qaataan oo ka-annamaa in lale waxaa la leeyahay war nin idin nin aada u fiican oo ilaahay ku xariiro oo yacni rabbi subxaanahu wa tacaala addoon alla u ah oo addoonnimadii ka soo baxay ayaa idin dhalay sidii aabbihiin u fiicnaa u fiicnaada sidaasay ka dhigan tahay marka waxaa ku jira iyagii baa marka lagu beer dulucsanaa oo waxaa la leeyahay war ninkii fiicnaa dadkii ou dhalayow udkuruu nicmatii tanna iyadana mid labaad waayo oo ku xambaari karta inay amarka rabbi qaataan udkuruu xusa oo sheega nicmatii nicmadeydii allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiina aan ku nicmeeyey waa mufrad marka la idaafeeyey mufradka marka la idaafeeyana cumuumuu faa-iideeyey hal nicmo looma jeedo ee nicamkii alla u galay oo dhan baa laga wadaa nicmooyinkaa marka si duubduuba ah hadda halkan loogu sheegay udkuruu nicmatiya alatii ancamtu calaykum buu alla yidhi haddana iyagoo marka gaargaar ah midba midda ay ka weyneyd ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu kula hadla uu kula khidaayo uu kula eayuu ku targiibinayaa oo ku jeclaysiinayaa diinkii iyo inay iltizaamaan wa awfuu dhammaystira oofiya bicahdii ballankayga oofiya ballankiisu muxuu ahaa inay alla caabudaan keliya inay nebi moxamed haddii ay arkaan oy la kulmaan inay isaga rasuulnimadiisa rumeeyaan daacadiisana ay galaan oo ay ictiqaadiyaan iltisaamaan waajib inay ku tahay nebiga raacitaankiisa dayib cahdiga marka alle uu tilmaamayo uu leeyahay cahdigaygii dhammaystira aan idinku ogaa waa towxiid iyo nebigii inay raacaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama qofkii soo gaaro oo ayaga ka mid ah maxaa yeelay ilaahay ambiyadoodii ayuu ballan la galay waid akhada allahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikma aayaddaa rabbi ambiyada dhammaantood ayuu ballan wuxuu kula galay haddii uu u yimaado nebi iyaga waxa ay haystaan rumeeyo inay markaa yacnii rumeeyaan oo ay u gargaaraan haddii marka ambiyadoodii sidaa la yidhi waxaa min baabi owlaa ah marka iyagii inay rumeeyaan oy u hoggaansamaan oy raacaan ay oo ay u nusreeyaan xadiidkii nebigana waa to ah sala allahu calayhi wasalama waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaacii haddii uu muuse noolaa lahay wax kale oo deeqi lahaa ma jireen ilaa inuu iraaca ma ahani iyagii marka nebiyullaahi muusan raacsannahay dhahaayo maxaad u malaynaya marka cahdiga marka labadaas kusoo koobma ayb iyo wixii ka farcanmo uufi oofiyee anigana markaa bicahdikum idinka ballankiina idiin dhammaystiree ballankii aan idiin qaaday waa maxay inuu janneeyo hadday ka soo baxaan ballantii alleh inuu janneeyo alla subxaanahu watacaala wa iyaaya aniga keligay un farhabuu ka cabsada keligay ka cabsada farhabuunii iga cabsada aniga marka wa iyaayadan waa mafcuul muqadama waaye ee xasriga dartii baa loo hormariyey caamilkeeduna waa la qadaraa farhabuunida dambe caamil u noqon mayso waayo farhabuuniida dambe macmuulkeedii way qaadatay iyada waa farhabuunii iyada mar hadday mafcuulkeedii qaadatay middaa dambe farhabuuni ila ya-da la gooyey waa ya-da un meeshay ka maqan tahay ma ahne waa farhabuunii kelmaddu sidaas waay marka middaa hadday qaadatay macmuulkeeda wa iyaayadan marka macmuul u noqon maysa taas macmuulkeediiba qaadatay marka waa in wa iyaayada caamil in la soo qadaro caamilkaasna laasim waxa ah inuu ka dambeeyo macmuulkan oo iyaaya ah waayo waxaa laga rabaa xasri marka mactarkiibku wuxuu noqonayaa wa iyaaya aniga keligay farhabuu ka cabsada farhabuunii iga cabsada aniga ayb ta dambena sidaa unbay noqonaysaa waaaminuu bima anzaltu musadiqa lima macakum walaa takunuu awala kaafirin bih waaaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzaltu aan dejiyey hu isaga maaga aan dejiyey macnaha musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaya limaa kii macakum idinka maciina ahaaday oo towreed ah kitaabka aada haysataan u rumaynayo isagoo u rumaynayo walaa takuunuu ha ahaaninina awala kaafirin awala fariiqin koox kuwa ugu horeeyo kooxda oo kaafirin ku gaalowdo bihi bimaa ansaltu wixii aan soo dejiyey kooxda ugu horreysaoo ku gaalowdo ha ahaaninina walaa tashtaruu ha iibsanina biaayatii aayaadkayga ha ku gadanina thamanan qiimi ama haman thamanka oo qaliilan aada u yar wa iyaaya aniga keligay fattaquu ka cabsada fattaquunii ani iga cabsada ka ayb marka halkanna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu isugu darayaa awaamir iyo iyagii marka maadaama dad ilaahay ambiyo badan ka dhaliyey oo cilmi ilaahay u yeelay ay yihiin ayaa waxaa la leeyahay war waxyigan nebiyullaahi moxamed la yimid kuwa ugu horreeyo beeniye idinku ha noqonina wa aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzaltu ay anzaltuhu caa-idku marka waa maxduuf anzaltuhu shaygii aan dejiyey aniga aan soo dejiyey qur-aankii waayee rumeeya musadiqan xaal uu yahay limaa kii mid u rumaynaya xaal uu yahay macakum idinka maciinna ahaaday waxa aada haysataan oo towreed ayuu u rumaynayaa see ugu rumaynayaa towxiid towxiidkii towreed uu tilmaamayaa qur-aankiina uu tilmaama ee axkaamta iimaaniyaadka ahna waa iskaga mid maadaama marka iimaaniyaadkii iyo towxiidkii uu u rumaynayo kitaab aad idinka taqaanaan ou midkaanina uu u rumaynayo labadaba xag alle inay ka yimaadeen muusena rasuul alle ahaa nebiyullaahi moxamedna rasuul alle ou ahaa sidaa ogaada markaasaa yacnii waxaa weeyaan kitaabkaa aan soo dejiyey ee towreed waafaqayo u rumaynayo idinka rumeeyo taa waa amarkii nahyina waa daba socdaa marka marka meeshaa musadiqan limaa macakumta musadiqantaa waxaa laga xaalaynayaa damiirka caa-idka noqonayo waaaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzaltu ay anzaltuhu aan dejiyey maagana musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaya limaa kii macakum idinka maciina ahaaday u rumaynayo walaa marka yacni waxaydnan aqoonin lalama imaanin waay nabiy llaahi moxamed marka rasuulna uguma horeeyo isaga oo rusul baa ka horreysay wax aynan garanayninna idinlama imaanin walaa takuunuu ha ahaaninina awala kaafirin marka awala kaafirinta labata laba yacni eh, icraab baa ku bannaan eh, macnana uu ku xiran yahay dabcan ama macnuhu waa iska waa labaduba waa isu dhow yihiin ama waaba isku mid marka midka hore basriyiintaa wataanoo waxaay leeyihiin kaafirinta waa nacti mancuudkiisa la xadfay macnuhuna marka wuxuu noqonayaa walaa takuunuu awala xisbin ama awala fariiqin xisbi ha noqonina kan ugu horeeyo xisbiga oo kaafirin bihi ku gaalooba bihi bimaa anzaltu wixii aan soo dejiyey sidaa marka yacni waxaa weeyaan calaa hada kaafirintu waa nacti oo mancuudkiisu go-anya maxduuf uu yahay oo go-an yahay waana dariiqatu lbasriyiin kuufiyiinta iyaga dariiqadooda waxay tahay wadcu lwasfi maqaama ficlihi wasfigan in la dhigo ficilkiisa booskiisa siday noqonay marka walaa takuunuu ha ahaaninina awala kaafirin ay awala man yakfuru ku ku gaaloobo bihi bimaa anzaltu wixii aan soo dejiyey kan ugu horeeya ha noqonina marka kaafirinta ay yakfuru in laga macneeyo wasfigaani marka booskii ficilkii sii la dhigo ayb dariiqadaana kuufiyiinta iska leh ayb macnaha aayadda ku jiraana waxa uu yahay gaal yacni kuwo ku gaalooba kuwa ugu horeeya ha noqonina ma waxaa laga fahmayaa marka inaynan ayaga ugu hormarin laakiin markii looga hormaro kadib inay ku gaaloobaan ma u bannaan tahayna maya oo mafhuumulmukhaalafaha meeshaan ma shaqaynayo waayo yani wuxuu kusoo baxay kharaja makhraja ta'kiidi linahyi nahyiga unbaa lagu adkaynaa lagu xoojinayaa maahane fahm iyo mafhuum ma laha meeshaan marka yacni waxaa la diidayaa inaad u malayso walaa takunuu awala kaafirin bihi wax ku gaaloobo idinka ha ugu horeyninina ee dad kale markay ku gaaloobaan ku gaalooba sidaas ma laga wadan macnuhu waxay tahay nahyiga inaan lagu gaaloobin baa aad loo adkaynaa waxaana lagu adkaynaa war idinkii oo cilmi leh oo ambiye iyo rusul idinka dhalata ee dhasheen kitaab la idin siiyey oo dadkii cilmiga lahaa hadday oo cilmi lahaa haddaad ku hormartaan ood ku gaalowdaan qur-aan yacni nabiyullaahi moxamed idinkoo og tilmaantiisa kitaabkiinana aad ku arkaysaan ee mushrikiintii maxaa laga malaysanaa yacni cubaadul asnaam ahaayeen marka idinku gaalnimona laa-iq idinma aha weliba inaad u hormartaanna waab ka daran tahay tanna gaalnimana idinmaba habboona inaad u hormartaanna waa foolxumo kala wey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka cilmiga leh ee macrifada iyo idraagga leh isaga yacnii waxaa saaran xil aada u weyn ceeb aada u badanna waa ku dhacaysaa marka uu isagu xumaanta u ordo oo uu diinkii intuu ka insilaaqo uu ka tago ama uu si xun diinkii u sheego isaga oo yaqaano isagoo daba ordaayo xoogaa adduun ah nacam ayb taasaa marka ilaahay uu sidaa ka leeyahay marka meeshaa eh, mafhuum lmukhaalafuhu ah wax man mafhuuma ma laha laa yuctabaru mafhuuma almukhaalafa mafhuum lmukhaalafa la ictibaarin maayo liannahu kharaja lita'kiidi nahyi waana mawaanicda mafhuumulmukhaalafahu ta'kiid dartii in nahyiga loo keena iyo waa ka mid tahay ayb laakiin yahuudda de sidaa ma aynan yeelino iyagii baaba u degdegay oo markii madiine la joogay waxaa noo imaan doonto inay dhihi jireen rasuul baa imaan doono waa raaci doonaa rasuulkaas markaasaan idinla dagaalami doonnaa idinka carabta ah fanaqtulukum qatla caadin wa iram caad iyo iram sidii loo baabi'iyaan idin baabi'inaynaa marka markii nebigu yimidna oy arkeen inuunan iyaga kasoo dhex bixin ee waa diideenoo falamaa jaa-ahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat ullaahi cala alkaafiriin markii kacbu bnu ashraf ou maka tegeyna ee uu mushrikiintii quraysh u tegay ee ay yidhaahdeen annaga iyo moxamed yaa toosan ee annaga qaraabadan xiriirinaa saasaan yeelnaa isagana qaraabadiisii gooyey waxaabay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi idinkaa toosan waa ka ilaahay uu dhahaya alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaaءi ahdaa min aladiina aamanuu sabiila bal arag marka yacni ceebtaas fiirin iyagoo og nin dhagax caabudaya meel inuusan haysanin ninkii dhagaxa caabudayay leeyihiin adaa ka toosan kuwaan yacnii qur-aanka iyo haystee muslimiinta ah taa marka maaynan ka soo bixine walaa takuunuu awala kaafirin bihidii laga reebay way ku dhaceen ayb walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aayaadkayga ha ku gadanina hamanan thaman qiimi ha ku gadanina qiimaha oo qaliilan aada u yar adduunyao dhan haddii marka la siiyo waa haman yar waaye marka la fiiriyo ilaahay subxaanahu watacaala dee diinka alle uu ka tegaayo qofka marka la fiiriyo adduunyadan oo dhan wax yaray noqonaysaa waxaana ku dareemaysaa qiyaamaha hal mar oo naarta la geliyo ayuu nicmadii dhammayd ku iloobayaa nicmadii adduunyada hal mar oo naarta la geliyo ayuu ku iloobayaa qof intaasoo sana loo nicmeeyey wa iyaaya aniga keligay fataquu ka cabsada fataquuni iga cabsada aniga walaa talbisu alxaqa bilbaatili wataktumu alxaqa waantum taclamuun <coughs> walaa talbisuu ha ku dheehinina alxaqa xaqa bilbaaili baailka ha ku dheehinina oo ha ku dhex darinina wataktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqi ha qarinina walxaal antum idinka oo taclamuuna og ay taclamuunahu idinkoo xaqi garanayo oo og ha qarinina haddana walaa talbisu lxaqa yacni ficilkan marka labasa yalbisu ay ay yani labastu shaya bishayi khaladtuhu labastu waa facala shaygii baan shaygii ku dhee ayaan ku dhex daray ay khaladtuhu waan ku dheehay waltabasa bihi waa ku dheehmay ay ikhtalata ayb labisa waa labistay marka la yihaahdana muxuu noqonayaa yalbasu mudaariciisa kanna muxuu noqonayaa labasa yalbisu ayuu noqonaya walaa talbisuu ayuu alla leeyahay ayb walaa talbisuu ha ku dheehinina alxaqa xaqi bilbaaili baail ha ku dheehinina akharu lmufasiriin waxay u badan yihiin marka eh, xaqa baailka lagu dheehayay layska reebay inuu yahay ay laa talbisu lislaama islaamka ha ku dhex dheehinina bilyahuudiyati yahuudiyada waannasraaniyati iyo nasraaniyadda ha ku dhex darinina islaamkuna waa meel yahuudiyaduna waa meel kale yahuudiyadu waa baail islaamku waa xaq nasraaniyadu waa meel waa baail islaamkuna waa xaq marka xaq iyo baatil ha isku darinina mushriknimada ama shirkigu waa baail towxiidku waa xaq tawxiidka iyo shirki in laysku dhex daro lama ogola tafsiir labaadaa ku jiro walaa talbisu lxaqa bilbaatili xaqa waxaa loo jeedaa nabiyullaahi maxamed tilmaantiisa oo taqaanaan bilbaatili haku dari haku dheehinina oo inaad markaa yacni aada dafirtaan ood inkirtaan waxaa ha isku darinina marka ayb oo yahuuddu sifadii nabiy llahi maxamed qeybna way akriyeen qeybna waa ka tageen kitmaanuhum marka waa baatil qeybta ay qireen oy sheegayaanna waa xaq marka xaqii baatil ha isku dhex darinina oo xaqii aada ayb muqaatil ibnu sulaymaan baa isagana sidaa ku macnaynaya ayb meeshaas marka de waqtigan aan joogno waa badan tahay nacam dadka laba nooc waayo dadkan hadda iska dhiga dad muthaqafiina iska dhigo ama dadka qaarkood yacni iyagu markaa aad u taagan mar walbo iclaanka taagan iyo yacni meelahan social mediaha iyo taagan mar walbo oo ayagu iska dhigayo dad aqoon-yahano ah laba qaybood noqdeen oo qeyb iyagu markaa walaa talbisu lxaqa bilbaatili diimaha oo dhanba wax farqi weyn uma dhexeeyo oo islaamnimadii iyo yahuudiyada iyo nasraaniyada kulli xag allay ka yimaadeen bay leeyihiin waayo midna nabi ciisaa la yimid midna nabi muuse midna nabiyullaahi maxamedaa la yimid sidaasay dhahayaan taana marka waxaa weeyaan middaan aayaddu ay ka warramayso mufasiriinta badankood ay ku fasireen in laysku dhex darana aan la ogolayn islaamku waa xaq wixii ka soo harana waa baatil ayb qeyb kalena waxay diidan yihiin inay qiraan wixii islaamka kasoo haray inuu baatil yahay inay sheegaan ma rabaan ama ay qiraan walidalika waxaad arkaysaa adigu waxna ha dhihin baatil waayo ayay ku leeyihiin waxaanaa xun waxaanaa qaldan waxaanaa baatil ah dhaaf ninkii fiican waa la arki doonaa ama iska daa saasay dhahayaan qaar kale waxay gaarsiiyaanba anigu maba ogi buu kuleeyahy wax yacni waxaan iga dhaafuu kuleeyay muslim waa ahay laakiin wax saxan ma aqaano wax cadow ilaahaya ma aqaan wax diinta cadow ku ah ma inay ma ogi ani ma arkuu leeyahay mana jiraan wixii dhammaan marka waxaa weeyaan iqra- yacni wuxuu sameynayaa xaq iyo baatil buu isku dhex daraa isaga oo marka waayo islaamnimada laa ilaaha illa allahu yaa lagu soo galaa macnaha laa ilaaha ila allahuna waxay tahay wax kasta oo ilaahay ka soo haray ee la caabudo cibaadadooda waa baatil ayaa leedahay allah keligiis in la caabudaana xaq ah waay nacam haddii marka aada fahamsan tahay laa ilaha illa allahuda macnayeedu inuu sidaas yahay maxaa uu dhihi weysay marka nasraaniyadu waa baatil yahuudiyadu waa baatil budhisimku waa baatil wax allaale wixii islaamka ka soo haray waa baatil arrintaas marka ma gelayso gorgortan arrin marka laa ilaaha ila allaahudii aada islaamka kusoo gashay macnaheeda ah waay rasuulkana sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahdo wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaah oo ku gaaloobo waxa la caabudo ilaahay sokadii la caabudana diido oo ku kufriyo qofkaasi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xarimay naarta oo ku waari maayo naarta ama marka horaaba dow laa ilaha illa allah da acmaasheedii iyo la yimidna marka horewba jannada gala ou saa ku dhintay marka waxaan kala jeedaa wakafara bima yucbadu min duuni illah qofku marka inuu yidhaha waxaan waa baail islaamka wixii ka soo haray waa baail islaamkuna waa xaq waa sida ay tawxiidkaagu uu ku saxmi karo wixii intaa ka soo haro wax jiraa ma aha allah wuxuu leeyahay laa ikraha fi اddiini qad tabayana rushdu min algayi faman yakfur biالطaaguuti wayu'min biاllahi waa inaad marka tiraahdaa waxaan ilaahay keyrkii la caabudayo dhan iyo mabaadi'daas oo dhan waa mabaadi' baatil ah saa haddii qofka uunan dhihin marka waa khatar dad dadka kula doodaya arkee iyagoo iska dhigaya inay yacni dadku waa inay wada noolaadaan maahan qofkan qalbigiisa in la taabto wax dhanoo uu aaminsan yahay in qalad lagu sheega sax ma ahan ayay ku leeyihiin sidaasu wuxuu u fahamsan yahay wanaag inay tahay ayb markaasaa mararka qaar wuxuu leeyahay adigaba ma adaa ishubow inaad saxsan tahay iyo in kale ee markaa qofkaasi yacni ictiqaad jaasimaba maba qababa oo tawxiidka ku saabsan ayb dadkan marka waxyaabaha marka in aada laysaga ysaga ilaaliya waay gaaraan dadka dhallinyarada oo <clears throat> social mediaha iyo meelaha iyo <coughs> fiirfiiriyo dadyo waxaa jiro kumanaan kun oo dada ay ugu jiraan oo haddana waxyaabahaas uun ka sheekeeyo waxyaabahaas qoro un oo dadku ay u haystaan dad waaweyn inay yihiin laakiin kuwaasi wax waaweyn ma aha walaa talbisuu ha dheehinina alxaqa xaqa ha ku dheehinina bilbaaili baail hakubaailkii ha ku dheehinina wataktumu lxaqa walaa taktumuu ha qarinina alxaqa ha qarinina wataktumuu laba tafsiiraa ku jirto oo ukhuduucayso labada icraabo wataktumuuda la icraabayo marna in la icraabo waxaa bannaan laada lagu jasmiyo oo talbisuuda lagu cadfo oo macnuhu ou noqdo loo soo qadara waxaan ujeedaa la naahiye walaa talbisu alxaqa bilbaatili walaa taktumu lxaqa xaqiina ha qarinina ayb oo nahyi mustaqil a ah waay marka kii horena waa nahyi kanna waa nahyi xaqi in laysku dheehay ee baatil ma banaana xaq in la qariyana ma banaana ayb sidaana waa qowl bni cabaas ayaa sidaas ah tafsiirka labaad wuxuu leeyahay wataktumu lxaqa waxaa lagu nasbinayaa waa mansuubun cala asarfi oo marka yacni markii hore nahyi baa la soo haayey khabaraa loo la aaday marka an mudmara ay marka ku nasbisnaanaysaa marka macnuhuna wuxuu markaa noqonayaa walaa talbisuu ha dheehinina alxaqa xaqi bilbaatili ha ku dheehinina wataktumuu aad qarisaan alxaqa xaqii aad qarisaan walxaal antum idinka oo taclamuuna yacnii idinkoo og oo garanayo xaqii inuu xaq yahay ayb marka haddii macnahaas lagu wado abulcaaliya iyo mujaahid yaa sida aayadda ku fasireene marka waxay noqonaysaa xaq iyo baatil in laysku daro xaqiina la qariyo labadaa in la jamciyaa la diidana qofkii inuu xaqiina qariyo xaq iyo baatilna oo isku dhex daro labadaas inuu jamciyaa la diida marka suuratuljamci haddii la reebay ma laga fahmaayo mid kastaa inuu bannaan yahay haddii mid la sameeyo ka kale aan lagu darin inuu bannaan yahay ma laga fahmaayo keliya gaayatu maa fi l aayati waxay noqonee labadan in la jamciyo inaan la ogolayn ee aayadda yacni tawjiiha kale ama tafsiirka kalena wuxuu daliil u noqonayaa labada mid kastaa goonidiis in loo reebay ayb aayaddanna marka macnaheedu sidaas wa taktumu lxaqa xaqii marka in la qariyaa waa la reebay waa marka xaqii qofkii oo baahi u qaba in laga qariyaa ma banaana haddii laakiin qofka limaslaxatin sharciyatin maslaxad sharci ah oo markaa xaajo sharci ah oo diintu ay faraysa darteed ma loo qarin karaa shayga xaqa ee cilmiga ha oo maalan waxaaba ka mid ah qofkaani haddii loo sheego shaygaani fahamkiisa inuunan gaari karin oo marka uu fahamkiisu gaari waayana ay sababto inuu alle rasuul beeniyo waana midda cali bnu abi aalib radia allahu canhu uu yidhi khaatibu nnaasa bimaa yafhamuun dadka waxaa kula khidaabtaan waxay fahmayaan oy garanayaan aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu war ma waxaad rabtaan alle rasuul in la beeniyo markaa qofka wuxuunan fahmi karin qoorta in loo geliyo ma aha waa iska sheegaa un qofka uu iska yidhaahdo qofku wuxuu fahmi karaa in loo sheego wax waajibkeedii weli uunan gaarin maalan iyada lafteeda marka ilaa ilaa uu ka gaaro haddii dib loogu dhigo dhib male iyadana bukhaari marka kitaabulcilmi wuu baabeeyeyba in cilmiga loo qarin karo limaslaxatin sharciya laakiin waa maslaxo sharci ah maslaxada sharcigana ninkii sharci yaqaano way wixii maslaxo sharciya la noqdo intuu dadaalo binaan calaa dalika hadduu wax u qariyo dembi ma aha waana sidaas cali radia allahu canhuna uu tilmaamay bukhaari uu baabeeyey waxaaba ka mid ah mucaad ibnu jabal radia allahu canhu xadiidkii ahaa qofku haddii uu yacni ilaahay keliya caabudo ilaahay inuunan cadaabeynin xadiidkaa marka waa qariyey markuu dhimo rabeeyuu sheegay isagoo dembi ka cararaayo u sheegay markii dambe intaas marka uu qarinayo dembi miyuu ku jirayna maya kuma jirin sababtana wuxuu ka cabsaday dadka inay isku halleeyaan intaas oo ay acmaashii ka tagaan haddii marka axaadiidu rajaa dadka qaar loo sheego camalkay iska dhaafayaan marka kuwaas oo kale haddii axaadiidtaa inta laga qariyo si ay u dadaalaan ay acmaal u sameeyaan wanaagsan ee dadka qaa mararka qaar uun la sheegana ee wixii inay qadkaba ka baxaan lama lama rabo iyadana sidaas marka ay tahay waa maslaxo sharciya wayna bannaan tahay ayb qofkii marka maslaxadaa sharciga cuskaday in la yidhaahdo xaqow qofkaas qariyaa iyo waxay noqonaysaa uun markaa qof aan xaqiina fahamsanayn marka wax la qari karay iyo markaan wax la qarin karinna aan garanaynin walxaala antum idinka oo taclamuuna og ayb xaqii aad garanaysaan marka wa aqiimuu salaata wa aatuu zakaata warkacuu maca araakiciin wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo toosiya wa-aatuu siiya azakaata zakada siiya warkacuu rukuuca maca araakiciina kuwa rukuuca la jirkooda macooda la rukuuca ayb yahuuddii marka halkan ilaahay wuxuu amrayaa marka salaaddii inay oogaan ay tukadaan zakadii inay bixiyaan warkacuu maca araakiciin rukuucda marka haddii un salaada loo jeedo macnaha marka dadka tukanaya la tukada oo jamaacadii markaa la ooga meeshaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa dadka muslimiinta la tukada haddii la yidhi muslimiin noqda ayaa meesha ku jirta markayb macnahaasaa marka yacni warkacuu maca araakiciin ay kunuu maca almuslimiin muslimiinta macooda noqda wa minhum iyagana ka mid noqda oo dadkaa muslimiinta la tukada rasuulkii oo hogaaminayo qaar baa mufasiriintu waxay yidhaahdaan warkacu rukuucda maxaa loo soo qabsaday waxaa loo soo qabsaday leeyihiin salaatu lyahuud rukuuc kuma jirin iyaga salaadooda ummaddan salaadeeda rukuucda ay ku jirtay mar haddii la yidhi warkacuuda waxaa man si gaara loogu soo qabsaday rukuucda si gaar ahaaneed tii hore la idinka yeeli maayey sharcigan soo raaca inay tahay sidaana markaa mufasiriintii qaar a dhahaya meeshaan marka culimadu waxay ka baxdiyaan aayaddan salaatuljamaaca iyo salaada lafteeda iyo axkaamteeda iyo iyay ka baxdiyaan mowdiceedana de kutubta furuucda fiqhiga iyo ayaa aad iyo kutubta xadiidka ayaa aada u faahfaahiyo qur-aanku si mujmalo u sheegay waa aqiimu salaata unbuu yiri laakiin salaadaha waa imisa waqtigee la kala tukanayaa meeqa ragca la tukanayaa sifadee loo tukanayaa kullu haadaa waxaa bayaankeeda qaatay ilaahayna uu dul saaray nabiyullaahi maxamed sal lla ly slam isagiibaa wa aqiimu salaata intuu fahmay tukaday sidii uu u tukadayaa loo raacayaa marka salluu kamaa ra'aytumuunii usallii meeshaasna marka waxaa ka fahmaysaa xaajada dadku u qabaan sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo haddii salaada la yacni wa aqiimu salaata hadduu alla yidhi ee subxii waqtiga la tukanayo duhurka la tukanayo cishaha la tukanayo casirka la tukanayana inta ragcee la tukanayana ounan alla qur-aanka ku sheegin waa in waxyi kale ou jiro ee rabbi uu ku sheegay waxyaabahaasoo dhan waxyigaas kalena muxuu noqonayaa sunatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waana meesha nebiga uu ka yidhi alaa inii uutiitu lkitaaba wa midlahu macahu waxaa la isiiyey buu yidhi kitaabka qur-aanka iyo wax la mid ah asaga ayaa la ila siiyey iyo alla uu yidhi yani eh, qur-aanku uu ku yidhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati اllahi wاlxikmati marka sida aayaadka uu nebiga u akri jiray ayaa xikmadda oo sunnadaana uu u akri jiray wuxuu nebigu ka hadlay sala allahu alayhi wasalam dad waqti gadaal waqti dambe imaan doono oo iyaga sunnada nebiga inkiri doono kuna caaridi doono qur-aanka ayuu nebigu ka hadlay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi laa ulfiyanna yaanan arkin oonan helin axadan minkum axad idinka idinka mid ah mutaki calaa ariikatihi isaga oo markaa yacnii sariirtiisa ku dangiigo oo cuskan shabcaana oo dheragsan ya-tiihi اlamru min amrii waxaa u imaanaayo arin arinkayga aan aniga eri ka mid ah ayaa u imaanaya markaasuu wuxuu leeyahay laa maya ma qaadanayno maa wajadnaahu fii kitaab illahi akhadnaahu wixii aan ilaahay kitaabkiisa ku aragnay waa qaadanaynaa wamaa laa taraknaahu wixii aan qur-aankaas ku jirin waa ka tegaynaa waxaad arkaysaa marka dad ku qaylinaaya iyagana qur-aan sunnada nebiga inay waa wax iska khuraafaada dhahayo kuwo waxaad arkaysaa dhahaya marka waxa bukhaariga iyo muslimka iyo ku yaallo waa iska sheeka xariir waxba ma dhaanto ma waxaasaan qaadanaa oo kaas maan qaadanaa oo kaa maan qaadanaa qur-aankiina sidaasuu leeyahay nacam qur-aankii iyo sunnada nebiga saxiixee nebiga ka sugnaatay iska hor imaan maayaane qofka fahmkiisa waay nacam waayo ilaahay wuxuu yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii baanu kugu soo dejinay dadka saad ugu caddayso wixii loo soo dejiyey isagaa marka nebigaa qaatay caddaynta isagaana caddeeyey wuxuuna ku caddeeyey hadalkiisa aqwaashiisa afcaashiisii buu ku caddeeyey suurtagalna ma noqon karto in ilaahay uuna yidhaahdo nebi moxamed tusaalow idiin yahay haddana ficilkiisii aan aan la ogeyn qowlkiisii aan la ogeyn wax sunnadiisu tahay aan la ogeyn suurtagal ma aha waayo ilaahay meel mugdi a noo diri maayo ayb arrintaa iyadaa cumarna waa dareemay radia allahu canhu oo wuxuu yidhi waxaa idiin imaan doono saya'tii calaykum unaasun dad ayaa korkiinna ku imaan doono yujaadiluunakum bishubuhaati اlqur'aan waxay idinkula doodi doonaan waxyaabo ay qur'aanka kasoo qabqabsadeen oo iyaga sida hawadooda waafaqsan ay ku fasiranayaan markaasuu wuxuu yidhi faxaajuuhum bisunan dadkaas waxaad ku qabataan sunnada nebiga sal ll ly slam fa ina asxaaba sunani sunnada nebiga dadka yaqaano hum aclamu bikitaabillahi kitaabka allana ayagaa dadka ugu aqoon badan saasuu yidhi rasuulka sal ll ly slam dadkan marka qur'aaniyiin marka la leeyahay ma laga wado qur-aankay ku dhagaan ma laga wado qur'aaniyiin bimacnaa waxaa weeyaan anahum yunkiruuna alqur'aana qur-aankay inkirsan yihiinaa laga wadaa sida qadariyadaba loo yiraahdo kuwa qadarka inkiro kuwa qadarka inkira maxaa loo yaqaan alqadariyatu baa la yidhaha liannahum yunkiruuna alqadar kuwan alqur'aaniyatu baa la yidhi liannahum yunkiruuna alqur'aan waayo qur isagaa waxaa ku jirto wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayaa ku jirto qur-aankii waxaa ku jiro Eh, wma aataakum الrasuulu fakhuduuhu wma nahaakum canhu faاntahuu waأnzlna ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wahaakada ayaa qur-aanku waxyaabahaasoo faraha badan buu tilmaamay kuwaa marka qur-aankii bayba inkirsan yihiin eh, salafkuna waa dadkaa aaday u naqdi jireen oo eh, bacdi salaf mudarif bn cabd llahi bni shikhiir inuu ahaa baan u malaynayaa baa nin wuxuu yidhi naga daa buu yidhi xadathanaada iyo qaala rasuulullaahida iyo naga daa buu yidhi qur-aanka noo sheegu yidhi markaasuu wuxuu yidhi qur-aanka laa na'khudu bihi bedelan qur-aanku bedel kama qaadanayno wax aan qur-aanka ku bedelanayna ma lehe laakinaa nuriidu man huwa aclamu bihi mina laakiin waxaan rabnaa buu yidhi qof qur-aanka naga badiyo yacnii rasuulka isaga qur-aanka nooga aqoon badan waayo isaga ayaan ka qaadanaynaa qur-aanka fahmkiisa ee qur-aanka meelna kama tegaynaa hadalkaa balferi marka yani xikmaddaas ku jirto yacni wuxuu leeyahay qur-aankii bedel laga qaadan maayo laakiin waxaan rabnaa axad innaga qur-aanka nooga aqoon badan cid nebiga ka taqaanayna qur-aanka maynan jirin nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo isagaaba lagu soo dejiyey markii nebiga laga yimaado ka gadaa isaga kadibna asxaabta cid ka taqaanay qur-aanka ma leh sababtoo ah wixii uu kusoo degay meeshii uu kusoo degay waqtigii uu soo degay kulli bay joogeen ayaga ninkii joogay marka adiga waa kaaga aqoon badan yahay ayb marka manaahijtaas waa manaahij ay wadaan mustashriqiin iyo dad marka diinta gaalo oo diinta bartay oo rabo inay diinta waa baatil ay dhahaan waana la yaqaanayoo oxford iyo cambridge iyo mustashriqiin waaweyn oo joogi jireen ayaa waxaan aad u wadi jiray waqtiyadii hore ee wax badanna waa laga qoray tadwiinu sunna iyo marka laga hadlaayo ee kutubaha iyo waxyaabaha laga qorayaana dadka ardada inay u raadsadaan ay fiican tahay waxaa aad marka arrintan u wadi jiray megliyoth nin la dhihi jiray oo meelaha marka joogi jiray oo jaamacadaha marka dhigi jiray galbeedka oo isaga aadna u bartay diintana wax ka bartay luqada carabiga aada u bartay mararka qaarna wuxuu sameey jiray fakerkaas ou qabo ayuu mid muslin ah oo culummada yani dadka la yaqaan iyo ah ayuu intuu ku qanciyo wax ku siiyo ayuu isaga afkaartiisii intuu inta la qoro oo carabi ahaan loo qoro ayaa magaca waxaa lagu qori jiray hebel hebel cali cabdirasaaq iyo kale naam nin la dhihi jiray cali cabdirasaaq oo ashari ahaa oo culamaa ul ashar ay ka saareenaa jiray culimanimada yacni ay kaba bixiyeen fatway wax ka soo saareen islaamka xugun miyaa waxaasuu wax ka qorqoray nafsi wixii uu ninkaa sheegi jiray buu qoray culimadana waxay yidhaahdeen ninkaa naqdisay ee kitaabkaba isaga ma lahane waa ku qancay magaciisa in lagu qorana raalli buu ku noqday laakiin ninkaas waa microphone ninkaas u hadlaya ma waqtigaa marka haddii dad noocaasa la galay maxaad malaynaysaan maanta kuwaan social media ka qaylinayo maxay midig iyo bidixdooda aan kala aqoonin xaggay joogaan ayagana ayb shakina male dadka qaar waxay qorayaan min banaati afkaarihim inaysan ahayn wax la hubo way nin walbaa qudradiisa waa la yaqaan cilmiga iyo waxa uu isaga intuu keenay oo kusoo dadaalay waa la fahmi karaa ayb yaan marka waxyaabaha lagu kadsoonaanina wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga sida loo oogayo nebigaa tilmaamay wa-aatuu siiya azakaata zakadana siiya warkacuu rukuuca maca raakiciina kuwa rukuuca la jirkooda ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun ata'muruuna <clears throat> miyaad faraysaan annaasa dadkii miyaad faraysaan bilbiri khayrkii miyaad faraysaan watansawna ma hilmaamaysaan anfusakum nafihiinni miyaad iloobeysaan walxaal antum idinka oo tatluuna aa akrinaysaan alkitaaba kitaabka idinkaoo akrinaysaan miyaad sidaa yeelaysaan afalaa tacqiluun miyaydnan wax garanaynin aayaddan iyadan aayad weyn waaye alla wuxuu leeyahay ata'muruuna annaasa bilbiri wax lala yaabo waay wax la inkiro waayo ata'muruuna annaasa dadkii miyaad faraysaan bilbiri khayrkii miyaad faraysaan waa maxay marka khayrka ay dadka farayaan marka mararka qaar marka aan lala joogin iyo waxaa dhici jirtay marka inay wax wanaagsan dadka ay u sheegaan oo ay yidhaahdaan nebiyullaahi moxamed towreed inuu ku qornaa tilmaamihiisa wax ka mida inay sheegaan ama ay yidhaahdaanba dadka qaar iska rumeeyan ayb oo nin iyaga ka mida ayaa wuxuu dhahayay qariibkiisa ninka u dhow saaxiibkii oo yacni muslimiinta ka mida haddii uu weydiiyo war adaad kitaab iyo wax yaqaanee ka waran nabiyullaahi maxamed iyo tilmaantiisa wuxuu leeyahay diintiisa iskaga sugnaaw adigu soo hadda kuma jirtid muslim ma tahay iskaga jir uhbut calaa diinihi ayb fa ina amrahu xaqun waayo waxaa nebiga ama arrinkiisu waa xaq ayb wa qowlahu sidqun warkiisuna waa run iyagiina ma samaynayaan marka ile waxaa jiray dad xulafaa oo carabta ka mida oo dadkii aws iyo khasraj iyo yahuudda xilfi bay lahaa jireen qabla alislaam waa kii markaa qof markaa xulafadoodii ka mida oo nebiga raacay iyo markuu arko oo ay iska waraystaanoo bal ka warrama maxamed arrinkiisa la yidhaahdo ninka yahuudiga wuxuu dhahayay war iskaga sugnaaw meesha aad ku jirto diin diin xaqa waaye isagiina ma u hoggaansamaya tii waaye marka aayadda sababkaasay kusoo degtay sidaasay mufasiriin badan ay leeyihiin ayb waqiila waxaa kaloo la yidhi huwa khidaabun liaxbaarihim culimmadoodaa lagula khidaabaa xaysu amaruu atbaacahum dadkii raacsanaabay waxay amreen qaarkood bitamasuki bitowraa towreed inay ku dheganaadaan uma khaalafuu towreed bay haddana khilaafeen wagayaruu nacta muxamedin sal l l slam tilmaamihii nebigay dooriyeen towreed qabsada iyagii baana bedelaaya towreeddii taas waayo marka ata'muruuna annaasa dadkii miyaad faraysaan bilbiri khayrkii miyaad faraysaan iyo samafalka watansawna ma hilmaamaysaan ta'muruunaday ku cadfan tahay wa tansawna ma iloobeysaan anfusakum nafihiinni miyaad ka tegaysaan inaad ku laasimisaan xaqa walxaal miyaad sidaana yeelaysaan antum idinku tatluuna aada akrinaysaan alkitaaba kitaabka yacnii adoo wax akrinaayo cilmi sheegaayo wax yaqaano haddana inaad saas samaysaa waa khatar afalaa tacqiluuna miyaydnan caqli lahayn laba shayaa lagu eedeeyey marka yahuudda shayna waxa uu yahay khayrka inay dadka kala faraan iyagana aynan fartoomin marka dadkiina waa farayaan wanaagga iyagiina ma samaynayaan eedda marka maxay ku dhacee samayn la-aanta waana ee hadda maahan inay dembi tahay inay xaqa dadka u sheegaan dembi maahan taas ceebna ma aha laakiin adiga maxaad u sameeyi weysaa lagu haystaa sidaa darteed alxaafid ibnu kahiir raximah llah aayaddan wuxuu leeyahay dadka qaar baa mararka qaar shaydaanku wuxuu ka dhaadhicinaa war shaygan adiga ma samaysaa maya dad ha u sheegin haddii kale ta'muruuna naasaad soo geleen arrintaa marka wuxuu leeyahy waa min talbiisi ibliis waay waayo nimankan waxaa lagu qabsada laba waajiba ayaga saarnaa xaqa inay dadka u sheegaan waa waajib inay ku camal falaanna waajib labaad ninkii marka xaqiina aan sheegin kuna camal falin laba dembiyuu leeyahay naam ninkii xaqa sheegay laakiin aan ku camal falin maxaa ugu camal fali u dembi ku leeyahay naam laakiin xaqa maxaad u sheegtay qalad maahan taas naam marka masaladaa dad badanaad arkaysaa xataa yacni sidaa si qaldan aayaddan ka fahamsan oo waxaa haddaana maalan shay sunno aho isaga uusan samaynin oo kale ayuu wuxuu leeyahy anigaba ma sameeya dad ma u sheegi kari haddii kale in laygu cadaabaan ka baqaan ee saas sax ma ahan shayga maahalan waajibka ah inaad samaysana waa lagaa rabaa dadka inaad u sheegtana waa lagaa rabaa haddaad cilmi u leedahay haddii marka aad dadka u sheegto samayso waa ka soo baxday labadii laba ajaraad leedahay haddii aad dadka ka qariso adigiina aadan samayninna waxaad leedahay laba dembi haddii aad dadka ushee yacni u sheegto adigii aada ka hartana hal dembi aada leedahay haddaa adiga samayso dadkana aadan juu u dhihinna hal dembi baa meesha yaala sidaasuu marka alxaafid ibnu kathiir aayadda u towjiihiyey aayaddanna marka waxay waciid ku tahay dadka culummada ee wax sheeg sheego waxaa marka yacni aad wax aada looga cabsado waayo aayaddan iyo xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam usaamat bnu zayd uu warinaayey oo wuxuu yidhi nebiga sal ly slam yujaa'u birajuli yowma alqiyaamati qofka ayaa lala imaanayaa maalinta qiyaamaha fayulqaa fi nnaar naartaa lagu tuurayaa fatandaliqu aqtaabuhu waxaa go aya mandhiciradiisa ay tanqadicu amcaa'uhu fi nnaari naarta dhexdeeda fayaduuru waa wareeganayaa mandhiciradii intay soo dhacdhacaan ayuu ku dul wareegayaa kamaa yaduuru alximaaru biraxaahu sida uu dameerka shiidka ugu wareego oo kale shiidkiisa ama ratiga sida uu shiidka ugu wareego fayajtamicu ahlu nnaari calayhi ahlu naarka ayaa kusoo ururayo fayaquuluuna waxay dhahayaan ey fulaanu hebelow maa sha'nuka sha'nigaagu waa maxay alaysa kunta ta'murunaa bilmacruufi wa tanhaanaa cani ilmunkar miyaadan macruufka na fari jirin munkarkana naga reebi jirin qaala wuxuu leeyahay kuntu aamurukum bilmacruufi macruufka waa idin fari jiray walaa aatiihi lama imaa jirin wa anhaakum cani ilmunkari munkarkaan idinka reebi jiray wa aatiihi anna waa samey jiray marka munkarka uu sameeyey iyo macruufka uu ka tegay waa waxaa loo cadaabaya marka ilaahan ka magan galnay ayb wastaciinuu bالصbri والصlaة wainaha lakabiiraة ila calى اlkhaashiciin wastaciinuu kaalmaysta cala alwafaa'i bicahdii oofinta aada ballankayga oofinaysaan waxaad u kaalmaysataan bisabri sabar u kaalmaysta waasalaati salaad u kaalmaysta wa inahaa salaada wa inahaa isticaanada kaalmadaa oo sabar iyo salaad la kaalmaysto la kabiiratun tu weyn waayo oo aada u daran ilaa cala alkhaashiciina kuwa ilaahay ka cabsado oo khaashiciinta korkooda ma ahane aladiina kuwii hum iyagu aladiina kuwii waaye yadunnuuna yaqiininayeen annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmaayo inay yihiin wa annahum iyagu raajicuuna kuwa noqonaayo ilayhi ilaa rabbihim u laabanaayo sidaa yaqiininayay kuwaas aayaddanna alla wuxuu leeyahay isticaanadii ayaa looga ayaa alla uga hadlayaayo wuxuu leeyahay wastaciinuu kaalmaysta yani way awaamiraa lasoo faray nawaahi waa laga reebay mas-uuliyadaas diiniga iyo takaaliiftaas sharciga qofku kama bixi karo ilaa inuu rabbigii kaalmaysto ma ahan isticaana rabbigii inuu kaalmaysto maahan si kale ugama bixi karo markaasaa alla wuxuu leeyahy wastaciinuu kaalmaysta cala alwafaa'i bicahdii ballankayga inaad oofisaan oo alladii caahadtumuu aladii caahadtumuunii aada igula ballantanteen fii kitaabikum kitaabkiina dhexdiisa aad igula ballantanteen bisabri u kaalmaysta sabar u kaashada dayib sabarka markaa soonkana waa lagu fasiray sabarkana si caama waa loogu fasiray in caamkaa lagu wadaana xoog badan waayo sabarku saddexdiisa noocba waa soo gelayaan meelahan oo daacadii in lagu sabro macsidii in laga sabro qadaha iyo qadarka alla kuu qada waxa alla uu kuugu keeno oo kuugu qadaro inaad ku sabarto intana waa soo wada gelayaan meeshaan xukunka rabbi <coughs> ayb wasalaati salaad u kaalmaysta salaadana nebigu waa kaalmaysa jiray oo kaana idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii nebigu arin ku yimaado salaada u degdegi jiray murug hadday ku timaado dhibaato hadday ku timaado wax hadday lasoo gudboonaadaan salaada u degdegi jiray markaasaa ilaahay ka khafiifi jiray subxaanahu watacaala marka salaadiibau kaalmo ka raadinaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa inahaa damiirkan marka salaadana waa loo celiyaa isticaanadana waa loo celiyaa labadaba bannaanta wa inahaa salaadu la kabiiratun tu weyn waayo ay la shadiidatun mid adag waayo oo culus ilaa cala alkhaashiciina kuwa khaashiciintaoo ilaahay ka cabsado korkooda un maahana iyaga korkoodu culaysku ma ahano waa fududdahay walidaalika inay sidaa tahay waxaad dareemay salaada waqtiga qofku uu tukanaayo ma dheera waqti dheer ma aha oo waxaa dhici karta toban daqiiqo in la tukado bis qofku uu tukanaayo salaaduhuna wax tiro badan ma ahano waa shan keliya haddana waxaad arkay arrintu inay tawfiiq u laabanayso waxaad dareemaysaa nin siddeed iyo toban saac maalintii shaqey shaqeeyo oo shaqey karo oo habeen shifti habeena gelaayo oo shaqeynayo oo haddana salaaddu ay ku culus tahay aada arkeen oo waxaad dareemaysaa marka wuxuu sameynayaa eh, hadduu bil tukado isagoo haddana aan wadi aan wadi karin aada arkeen war maxaa kugu dhacay waa dadaalaya allahna soo hanuuniyo bil markuu tukado haddana waa dhaafa waayo khaashic ma aha qofku haddii marka uu khaashic yahay oo qiyaamaha cabsi qalbi ah ay ku jirto dhab ah waa u fududaanay salaadan oo tawfiiq rabbi buu hela walidaalika culimadu waxay yidhaahdaan qof walba wax sidiisa u adag ama u jilicsan ma lahane waxa qofka daaciga shayga ugu yeerayo unbaa waaye haddii daaciga kugu yeerayo ou xoog badan yahay shaygan waa dardare waa kuu fudud haddii laakiin daaciga kuugu yeerayaa ou daciif yahay shayga isagoo fudud ayaad culays u arkaysaan sidaas marka waxaa aada muqadamo fiican ka bixiyo dheer ibnulwasiir alyamani kitaabkiisa arawd lbasim fi dabi can sunati abilqasim mihaalo badanouna soo qaatay nacam adiga laftaada noloshaada markaad fiirisana waa fahmay sidaas nin waxaad arkaysaa toban iyo dhowr sano subax walba shaqo tegaayo oo weliba yacni sagaal saac habeennimo ama tobanka saac markay tahay laamiga taagan oo baskii ka qabsanayo shaqo u socdaad sala maalinka uu fasaxa yahay salaada subax waa ku adag tahay inuu masaajid ku tukado nacam ee ninkan marka yacni daaci wax adag maa jira marka nacam hadday wax adagi jiraan sagaal saac ma soo kaceen nacam kaas marka daacigiisaa qawi ah kanna daacigiisaa daciifa ah. nacam ugu yeerayo marka waxaa muhima ah qofka inuu dawaaci waxa ku bixinaya shaygan inuu xoog u yeelo oo uu wakti badan ku bixiyo siduu u heli lahaa daaci qawi ah oo adag aladiina hum khaashiciintu iyagu aladiina kuwii weeyaan yadunnuuna yaqiininayeen daniga meeshaan waa yaqiinin ayb yadunnuuna yaqiininayaan anahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmayo inay yihiin wa anahum iyagu raajicuuna kuwa noqonayo ilayhi isaga u laabanaya inay yihiin saa kuwa yaqi kuwa yaqiiniyo weeyaan kuwa khaashiciinta a marka marka arrintu inay aakhiro yaqiinteeda u laabanayso waa kaana qofkii mowdka hortiisa soo dhigo qiyaamaha ishor dhigo qofkaasi qalbigiisu waa jilcaa daacaadka xoog iyo nishaada u yeelanaa yaa banii israa'iil adkuruu nicmatiy alatii ancamtu calaykum waanii fadaltukum cala alcaalamiin yaa banii israa'iila ree bani israa'iilow udkuruu sheeg sheega oo xusa nicmatii nicmadeyda xusa allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiina aan ku nicmeeyey <clears throat> wa annii xusa aniga fadaltukum inaan idin dheeraad siiye cala alcaalamiina caalamiinta yacni zamankiina joogto inaan idinka dheeraad siiye sidaana xusuusta sheeg sheega marka de kuwaa dheeraadka iyo fadliga la siiyey kuwaan hadda qur-aanku dhegaysanayo nebigu ku dul aqrinaya maahan aabayaalkood waaye laakiin mar haddii aabayaalkood loo nicmeeyey iyagana waa loo nicmeeyey saasay ka dhigan tahay ayb wattaquu ka cabsada yowman maalin ka dhowrsada oo ka cabsada maalinka oo laa tajzii aan deeqaynin nafsu naf maalinka oo laa tajzii aynan deeqaynin nafsu naf can nafsin naf kale xaggeeda aynan ka deeqaynin shay-an waxba walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa iyada xaggeeda nafsaddii xaggeeda shafaacatun ergeyn aan laga aqbalaynin walaa yu'khadu aan la qaadaynin minhaa nafsaddii xaggeedana cadlun furasho aan laga qaadaynin waxay isku furato walaa hum mana ahan iyaga yunsaruuna kuwa loo gargaarayana ma aha yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusa oo sheeg sheega nicmatii nicmadeyda allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum korkiina aan ku nicmeeyey wa annii fadaltukum waxay ku cadfan tahay nicmatiida oo meeshaa marka macduufun calaa nicmatii waay wa cadfun khaasun calaa caamin nicmada caama wa annii fadaltukumna waa nicmo kale oo khaas ah waay marka midaan gaarka ah baa waxaa lagu cadfay middii caamka ahayd cadafka noocan oo kalena waxaa la yidhaha cadfu tajriid sababto a ah waxay tahay kaana almacduufa jurida min aljumlati wa ufrida bihi ictinaa'an bihi shaygan dambe kaanahu kii hore in laga dhartirayaad moodaa oo laga bixiyey sababta looga bixinayana waa maxay ictinaa'an bihi daryeel la daryeelayo si gaara nicmada waa badan tahay middaanaa ka mid a oo ilaahay inuu fadilay ah iyada maxaa gaar loogu sheegayaa daryeel gaaraa la siinaa marka oo war waxaa leeyahay dad ilaahay uu e, fadilay ayaa aabayaalkiin alla uu ka dhigay idinka maxaa idinku dhacayo ad u rumayn la-dihiin marka waanii fadaltukumta halkaasay ku cadfan <coughs> wa anii anigu xusa inaan fadaltukum idinka dheeraad siiyey cala alcaalamiina caalamiinta korkooda cala alcaalamiina marka waxaa weeyaan waa caamun uriida bihi lkhusuus waxaa la yidhaha waa caam laakiin cumuum looma jeedo khusuusaa laga wadan oo khusuusku marka muxuu yahay caalam gaar aha ah laga hadlaan caalam oo dhan kama fadli badnayn yahuudde ee waxay ugu fadli badnaayeen caalamkii zamankoodii joogay waqtigii nabiyullaahi muusa ay caalami zamaniku zamaanihim ayb macnahaasaana akharu lmufasiriin ay u badan yihiin waa caamun uriida bihi lkhusuus lianna almacnaa waxaa weeyaan caalamii zamaanihim zaman kastana caalamaa joogo ayb sidaasaana alimaamu abari abu jacfar uu taxqiijiyey waxaana u daliil a ah buu yihi liqowlihi tacaalaa inaynan ahayn aayadahan markay soo degayaan oo nebiyullaahi moxamed nool yahay sala allahu calayhi wasalam inaysan ahayn caalamkaas inaynan ayagu ugu fadli badnayn waxaa ku tusaaya buu yidhi qowluhu tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummad dadka loo soo bixiya kuwa ugu khayrka badnaaya idinka tihiin ummatu moxamed haddaad tihiin marka yahuuddu amaani iyo waxaa weeyaan yididiilo beenbeen ah iyo faan aan jirin inay yidhaahdaan naxnu shacbullaahi almukhtaar annaga shacbigii ilaahay ee la doortayaan nahay wax ka jira malaha hadda lafteeduna caalamku ma u fiicna yahuud inaynan u fiicnayn qaabkay u nool yihiin aad ka dareemayna qofkii yaqaanana de wuu ama yacnii wax ka fahamsan ama wax ka akhriyeyna waa oga wuu fahmi karaan inay un dad markaa <clears throat> ay ku daaban yihiin oo cahdi dadeed ku joogaan ama inay iyagu marka mar walbana maskana iyo dulli iyo unbaa ka muuqdo dad keligood meel istaagi karo kayaani wax yeelan kara maaha mararka ay wax fasaadinayaanna waa ka sheekay doonnaa suwarka dambaan uga hadli doonnaa in allahu tacaala ama suurat lbaqaraba dhexdeeda ayb wataquu yowman wataquu ka cabsada yowman maalin ka dhowrsada maalinka oo laa tajzii nafsun nafi aynan taraynin can nafsin naf kale xaggeeda aynan ka taraynin shay-an waxba aynan u taraynin wataquu ka dhowrsada yowman maalin maalinka oo laa tajzii nafsun nafi aynan u gudaynin can nafsin naf kale xaggeeda shay-an aynan u gudaynin waxba aynan u taraynin aljazaau alqadaa waay guditaan wa asluhu waxaa weeyaan marka aljazaau aladii huwa almukaafa'atu wa muqaabalatu shayi bishay shayga in shay lagu muqaabaleeyo marka wataquu yowman laa tajzii mahmuuz lagama dhigin hadda laa tajzii luqatu xijaazna saas waayo qur-aankuna saanuu ku yimid laa tujzi-u luqo kale waayo iyadana waa luqad kale laakiin laa tajzii baa marka un ku yimid qur-aanku ayb naf ayna naf kale wax u taraynin walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa min annafsi nafsadda xaggeeda aan laga aqbalaynin shafaacatun erga aan laga aqbalaynin naf naf kale wax uma tarayso laba isdhashaynaynan wax u taraynin suuratu luqmaan oo alla ku tilmaamay ya ayuha annaasu taquu rabbakum wakhshow yowma laa yajzi waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a ayb hadii labadii isu dhowaa waxba isu tari maayaan la yihi waa bis rasuulkana sala allahu calayhi wasalam faatimo oo isaga kasoo yacni qeyb isaga ka mida ahayd oo kasoo go-day ayuu wuxuu ku yidhi yaa faatima saliinii min maalii maa shi'ti maalkayga waxaad doontay iga su-aal fa innii laa ugnii canki min allaahi shay-an anigu ilaahay agtii xaggiisa waxba kaagama taraayo waxba kaagama taraayo marka shafaacadii nebiga maa la miyaan jirin macnaha may waa jirtaa laakiin shafaacada nebiga ilaahay baa iskale amarkeeda macnaha marka waxay tahay war arrin oo dhan allow u dhammaaday oo ilaahay unbuu xaggiisa jiraaye ilaahay iska raaligeli saan wax kugu qabta aniga arrinta marka ilaahay bay gacanta wax walba ugu jiraan haddii marka faatimo uu sidaa ku yidhi qofna inuu qof kale isku halleeyo ma aha qof walbaa waa inuu rabbigii raaligeliyo oo cibaado uu ku raaligeliyo walaa yuqbalu ma la aqbalaayo minhaa nafsadii xaggeeda shafaacatun erge laga aqbali maayo ergadan marka meeshan muctasiladaa qabsatay oo waxay yidhaahdeen shafaacatun waa nakira fii siyaaqi nafyi tacumu shafaaco dhan maba jirtay dheheen sidaas sax ma ahan waayo haddii halkan cumuum uu ku jiro aayado kalea lagu khasisay oo man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi aayaddaana waxaa lagu sheegay shafaaco markuu alla idma ka gadaale shafaaca inay jirto ilaahay sheegay qur-aankii marka waa la fasirayaa qodob labaad waxa uu yahay iyaga laftooda waxay qabaan shafaacada midna waa inkiraan midna waa ogol yihiin oo shafaacatu lmowqif qiyaamaha nebigu shafaacadiisa mowqifka dadku markay wada tuban yihiin qoraxdiina lasoo dhoweeyo nebigu dee waa shafeecayaa markaasaa ilaahay dadka kale xukuma meeshaas marka middaas waa ogol yihiin maxaa maxay diidan yihiin shafaacatuhu liahli lkaba'ir dadka dembaabay ee naarta galay in nebigu u shafeecayay inkiraan ee marka nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu aaway marka iyagii baa midna ogol midna diidayeen marka midna iyagaa lagu yani waa qadxi daliilkooda marka lagu marka habka ay wax u daliishanayaan baa lagu qaadix lagu keenayaa midna waa nas marka shafaacadu waa jirtaa noocyadeeduna waa badan tahay tafsiirkaana uga dhex hadli doonaa in allahu tacaala meelo munaasab u ah walaa yu'qadu <clears throat> ma la qaadayo minhaa nafsadii xaggeeda aan laga qaadaynin cadlun furasho cadlun ay fidyatun intaanaan iska bixinayaayo halyacni halay furto waa isfuranayaa ma leh walaa hum mana ahanin iyaga yunsaruuna kuwa loo heelinaya ma aha oo loo gargaaray ayb meeshaan marka eh, waxay tusaysaa marka eh, xadiidkii nabiga salى اllahu عalayhi wasalam ee bukhaari ku sugnaa wuxuu ahaa min xadiidi abi hurayra man kaanat lahu madlamatn qofkii madlama dulmi qofkii qof ka hayo liakhiihi walaalkii uu ka hayo min cirdihi oo sharafkiisa ow shay-in ama wax falyataxalalhu minhu اlyowm hadda ha ka xalaal dalbado qabla an laa yakuuna diinaaru walaa dirham inta aan dirham iyo diinaar uusan ahaanin in kaana lahu camalun saalix camal wanaagsan haddii uu leeyahay uqida minhu waa looga qaadaa biqadri madlamatihi inta uu wax dulmiyey wain lam yakun lahu xasanaatun haddii uu xasanaad ounan lahayn uqida min sayi-aati saaxibihi qofkii uu dulmiyeya xumaantiisii lasoo qaadayaa fa xumila calayhi waa dushaa laga saarayaa marka xadiidkan marka aayaddan munaasab u yahay maalinkaas marka ka cabsada shafaaca aan yacni qofka uunan helaynin ilaa inuu alla u idma maahani <coughs> wax isfurashaana aynan jirin ayb oo naftaa cadaab ay iskaga furato maal la qaadi maayo hawaabkii unbau qofka isticmaalaya meeshaa marka qofku inuu rica alla uu ku caabudaa la rabaa marka intuu adduunyada joogo mashhadu ricaaya mashhadu ricaaya waxaa la yidhaha camalka aada samaysato inaad ilaashato camalka aada samaysato si fudud inuunan qof ku qaadanin waa inaad aad ugu baqayshaa camalka aad samaysatay haddii kale haddaan intaad salaad tukatood soon iyo acmaal fiican iyo qur-aan akhris iyo la timaado dadkana aada dulmiso kaad aragtaba cay iyo dil iyo dhac aada ku hayso ee waxaan aada samaynayso qof baa hadhow qaadanaya hadayba lagu aqbalo qofa qof ayaa marka qaadanaya waqtigaad ugu baahi badnayd marka camalkii ilaalin buu u baahan yahay marka la sameeyo kadib maaha inaan iska cibaadaysano on iska dhaqaaqno markaan cibaadaysano wixii aan shaqaysanna waa inaan meel ku xiranno oo aanaan iska iska hallaynin taas marka aaday noo noogu yartahay walaa hum ma ahaanin iyaga yunsaruuna kuwa loo hiilinaya ma ahaanin hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih